tacaala inaan gebagabayno ay niyada tahay haddii niyada gebagabo ay tahay in sha allahu tabaaraka wa aftaxna inuu ka dambeeya ay suuragal tahay marka waxay noqonaysaa inaan boobsiino waktiga insha allah allah noo barakeey waa afar bog weeyaan afartaa bog marka aan ka dhacno biidn illah caza wajal haddii marka xilligii aan ka bixi jirnay waxyar lagu daro maadaama ay inay aftax ka dambe laga yaaba insha allah tabaaraka wa waa la dul qaadani wixii su-aal ahna dibaan u dhiganayna insha allah tabaaraka wa baabka shan iyo labaatanaad baaburajuli nin ayuu baabkan u baab yahay yabtaacu soo iibsada albeyca beyc soo iibsada oo fa yuflisu kadibna khaariqa oo jeebkiisa iyo xoolihiisa ay marnaadaan khalaas khasaaro faalis faaliso ama khaariqa wayuujadu kadibna la helo almataacu alaabti bicaynihi cayntiisi iyo noociisi alaabta laftirkeedii qof ayaa muxuu ahaa alaab iibsado kadibna alaabta markuu iibsado wuu khaariqayaa qofka marka oo intuu khasaaro ayuu nimaa ku dhici markaad eh, khaariqa oo gacmihiisa ay marnaadaan amaba deyntii loo haystay iyo xoolihiisii ay daynti badato markaas xaaladda markay nooca noqoto kadibna qof uu wax ka iibsaday oo welina lacagta uusan siinin ayaa alaabtiisii ama neefkiisii ama baabuurkiisii ama gurigiisii oo lacagtiisa aan weli la siinin ayaa qofkii isagoo haysta la arki xukunkeeda muxuu noqonayaa macnaheedu waxay tahay qofka markuu khaariqo ama faaliso oo dayntiisa iyo wixii aad leeyahay ay daynta badato oo kadibna maxkamad iyo dadkii madaxda ahaa ay go-aan soo saaraan in ninkan uusan xoolihiisa ku takrifali karin isticmaali karin oo xoolahan ay dadkan daynta kulaha ay leeyihiin la go-aamiyo oo maxkamad ay ka soo baxdo walaaqda ayada ah xoolihii marka halkaa yeelay waa loo sinaanaya inta meeshaas ninka wax kulahayd o dhan waa u sinaanayaan nin walbana waxaa weeyaan xoolaha iyaga ah ayaa saami loogu dhufanaya qofkii boqol kun lahaa intii boqolka kun kaga soo aada lacagta ayada ah ayuu ku yeelanaya boqolkiiba labaatan inuu noqdaa laga yaabo boqolkiiba kiiba toban haakada kii lacag yar lahaa saas oo kale qeybtii asaga kusoo aaday markii loo qeybiye xoolihii raasumaalkii loo qaybiy intaan yaroo lahaayo raasumaalki ninkaan lagu lahay intaan marka loo qaybiyo nisbada ku aadda ayuu qof walba yeelanaya soo saa ma aha laakiin meesha waxaa dhacday qof ayaa xoolihiisi gaarigiisii uu ninkan ka qaatay lacag uusi ayuu meesha ku helay oo xoolaha ka mid a ah. gaarigiisu dafsiisana waa qaadanaya saa iskala cid maxaa looga qaybin waa caynta laftarkeedii amaba ritigiisii ayaaba maxaa xoolihii lagu soo daray isna rtigaas ku lahaa hogaanku ku xirna khalaas wabilahi towfiiq kana furuuku rogin wabilahi towfiiq way tegi saa waa macnaheed laba baab oo noocan waa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala ama laba jeer oo noocan ama u dhow waaya xadiidka afar kun lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai cala talaqmana qutay ibn sacid qala xadathana alif ibn sacd can yaxya ibn saciid alansaari can abi bakr ibn xasm ibn maxamed abu bakr ibn xasm waa moxamed ibn camr ibn xasm alansaari waa hiqat caabid can camr ama can cumar ibn cabdilcasiiz alqurashi amiir اlmuminiin waa ninka taqaaneen oo qiimaha badnaa weeyaan caadilka ahaa qaar waxay ku dareen khulafaa raashidiin ayay ku dareen labada sana dhowrka bilood u hayay xaaladda cadliga xilligaa jirtay inay soo noqotay ay ku daraan oo khaamisu alkhulafaa raashidiin bay iska dhahaan can abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam waa iqat faqiih can abi hurayra radi allahu taala cabdiramaan sakhdowsi can rasul rasul wuxu ku hr sal slm qa rasulka inuu yidhi ayuma mri'in qof la arka qofkii aflasa khaariqo oo daynta lagu leeyahay iyo xoolaha asaga uu leeyahay deynta badato oo kadib in maxkamad ay waraaq soo saarta ninkan in xoolihiisa uusan ku tagrifali karin isticmaali karin oo dadka ay xoolaha leeyihiin xoolaha loo qabto oo loo dhigo uma kadibna wajada hela rajulu uma kadib wajada u hela rajulu cindahu agtiis uu ka helo uma kadib wajada uu ka hela rajulu cindahu ninkaas khaariqay agtiisa silcatahu badeecadiisii bicaynihi laftirkeeda caynteedii ka helo fa huwa isaga yaa awlaa ku haboonaa badan bihi isaga min hayrihi isaga cidda aanan ahayn isaga kaga haboon baabuurkaagii ama ritigaagii oo ninkii gacanta uu ku haya oo ummaddii ay wada qaybsani maya adaa qaadanaysa adaa iskale adaa ku xaqnimo badan saasuu nabigeen le sala allahu calayhi waalihi wasalam xadidku waa muttafaqun caleyh xadiid afar kun lix boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimamu nasai cadatin aqbarna cabdiraxman ibni khaalid الرقي وصدوق وإبراهيم بن حسن ها هي الخطعمي واثقة واللفظ له قال حدثنا حجاج بن حمد الأعور قال حدثنا ابن جريج عبد الملك وياني قال أخبرني ابن أبي حسين عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين القرشي ويان واثقة عالم بالمناسك حجك إيو عمرة إيو مركب بابك أي نقطة nin aad u aqoon badan aad u yaqaan ayuu ahaa raximah اllah raxmata waasica waraxima jamiica ruwaat ana aba bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm akhbar wuxuu sheegay أن cمر بن cبدالعزيز رaحimه الله ورaحم الجaميع xadث wuxuu waramay عن أبي بكر بن cبدالرحمن بن xاrث بن شhام الqرشي ثقة فقيه cاabد ahاa عan xadيiثi أبي هurayرa أبي هurayرa xadيiثkiisa رaضي الله ت رضاه عن النبي nabgeen uu ka wary sل سلم عن الرaجuل nin oo يucdimu wax beelo oo waxlaan ay ku dhacda gacantiisa la ku dhacaysa idaa goorti wajada uu helo cindahu agtiisa almataacu alaabtii bicaynihi laftirkeedii ama cayntiisi iyo naftiisii aw carafa uu garto annahu isaga oo caynta ayadaa lisaaxibihi saaxibkiis iyo milkiilihiisii ayaa iskala aladii kaasoo baacahu horaan uu iibiyey saasuu nabigeenna xukumay calayhi الsalaatu wasalaam xadidka hor iyo waa isku macno xadidka afar kun lix boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad xadidka horna waa tabcan muttafaq weeyaan xadidka afar kun lix boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai ala akhbarna camr axmed ibn camr ibn sarx almisri waa iqa qaala ambani muhab cabdillahi muhab almisri qaala xadathani leyth ibn sacd almisri wa camr ibn xaarith almisri waa isna waa iqatun faqihun xaafid can bukayr ibn cabdillahi alashaj waa iqa can ciyaad ibn cabdillaahi alqurashi waa iqa isna can abi saciid اkhudri sacd ibn malik ibn sinaan radia allahu tacala anhu arda wa can صaxaabati rasuuli اllahi sal slm qaala wuxuu yidhi abu saciid usiiba waxaa la asiibay rajulu nin baa la asiibay fii cahdi rasuuli rasul kale zamnkii sal slam fii imaari miro ibtaacahaa uu soo gatay miro geed inay saarnaayaan laga yaaba ayuu soo iibsaday kadibna aafaa ku dhacdayoo way baaba'day cala cahdi rasul lah sal slm wa kahura daynuhu dayntiisan aad bay u tiro badatay faqala rasu rasulka wuxu yiri sal slam tasadaquu caleyh war ku sadaqaysta fatasadaquu caleyh way ka sadaqaysan saxaabadii walam yabluq muusan gaarin sadaqada daalika walam yabluq muusan gaarin daalika arrinkaasi sadaqadaas wafa'a daynihi dayntiisa oofinteeda ma ayna gaarin oo waa ka yaraatay faqaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam khuduu qaata dadkan daynta ninkan ku maa wajadtum waxaad heshaan qaata walaysa lakum adinka idinma sugnaa ilaa daalika arrinkaas mooyane intaas hadda un la helay waxaana hel leedin ma laha khalaas ninka waa khaariq waa faalaysay marka talo kale ma lahan baaba rajul nin ayuu baabkan u baab yahay yabiicu ibi asilcata badeecadii oo fa yastaxiquhaa uu muta mustaxiqu nin mutay badeeco ay waxaa weeyaan iibini wuu iibinayaa yabiic yashtari maaha kadibna waxaa mudani qof mutay say tahay tafsiirkeeda waa noo imaan doona xadidka afar kun lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiix isnaad ah qala imam النasي عليه ل أخبرnي هاrون عبد الله الحمل وثiقة qال xadثna حماد بن مسعدة البصري وثiقة عن بن جurayج عبدملك weyaan عن عكرمة بن khالد الqرشي وثiقة qال xadثnي أسيد بن xudayr ibn simak alansaari usayd ibn xudayr ah, ibn simak uhayr ayaa ku haboon yay u qoranta usayd ibn uhayr udayr uhayr waa sida asalka alansaari saxaabiga jaliilka ana rasu rasul ka sl l wuxuu xukumay anahu haniye daa anahu isaga ama haniye idaa goortay wajada u hela ha badeecadii iyo silcadii fii yadi rajuli nin gacanti hayra اlmutahami aanan mid la tuhmaysni ahayn fain shaء hadduu doono akhadahaa wuu qaataa oo badeecadii ayuu ku qaataa iyo mxuu wixii ka maqnaa bima ayuu ku qaataa ishtaraha uu ku iibsaday ayuu muxuu ugu qaataa ninka isaga ahaa wain shaء hadduu doonona itabaca wuxuu dabagalaa saariqahu kii kaxaday waqada bidalika abubakrin wacumara arinkaana sayid cumar sid abubakr ayaa xukumay macnaheeda maxay tahay nin ayaa kitaabkaan oo aniga maqnaa isagoo iska wato lalaafyar ayaa la arkay soo saa maahan ninkana waa nin akhyaar ah oo hadda kitaab dadeed iyo waxaad kufala haba yaraatee mala waa raggan safka hore ku jiro akhyaarta ah. marka kitaab ilaahay inuu muxuu ahaa soo xada waxuu dan uu kala yahay iyo baahi u haystoona ma jirta laa mid diinlaawanimo intaa leegna ma hayso sidoo kalena waxaa weeyaan dhaqaale xumina maba haysaba kitaabkii dhowr kun ha jooga lacag kenya ah ama toban koo labaatan koo doolare inuu soo gato waxweyn kuma aha ninkiiba mar kitaabka laafiyo la arkay war kitaab soo kitaabkaygi maan haa maya moogi oo xageed keentay war hebel iga iibi ani ninka hebel aan ka soo iibsaday hadday xaaladda noocaa noqotay ninkana tuug hadduu nin tuuma hore ay fara ka yeeleen aduyo baab kale laakiin nin akhyaaroo noocaasa ah, haddii mar kitaabkii gacantiis lagu arko maxaa la yeeli waxaa la yeeli marka uu leeyahay kitaabka isaga marka lacagta ninkaas ninka tuug uu ka qaatay ood kaga iibsaday ayaa loo celini amaba inta kitaabka loo daayay aayar tuugi aad un tilmaamaya hebel dukaan hebel iyo amaba meel fulanka halkaasun baad u raacani saas weeyaan marka xadiidkaas siduu u muuqda waana imaan doona asagoo kasii faahfaahsan xadidka afar kun lix boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa waana masale khilaaf la socda arrinta xataa saxaabada xilligeeda ayaa la isku khilaafay saxaabada nabigan ala slam xilligooda ayaa la isku khilaafay qala imam nasai akhbarna camr ibn mansuur النasaa'i wathiqة tabt qala xadaثna saciid ibn abi du'ayb المروزي وثقه النسائي قال حدثنا عبد الرزاق إمام سمعاني عن جريج ولقد أخبرني وي ورمي حقيقة عكرمة ابن خالد أي ورم وثقاه أن أسيد بن حضير الأنصاري أنصاري رضي الله تعالى عنه ثم كدمنا أحد بني حارثة ريب بني حارثة أخبره عو ورمي هو أبترنا يا بني حارثة ما أوسى مسوى خزرج waa reer khasraj annahu ninka la yidhaahdo usayd kaana wuxuu ahaaday calaa caamilan mid shaqaalo ayuu ahaa oo gobnatoore ka ah cala alyamaama mandiqada yamaamo loo yaqaano riyaad iyo halkaasa yamaamo la dhihi jiray mandiqadaasoo dhan sacuudiga halkaasa yamaamo gobolkaasa la dhihi jiray ayuu muxuu ahaa ka ahaa gobnatoore ama nabigeena cala sl uu diray wa anna marwaana nabiga xilligiisma waa xilli dambe dabcan wa anna marwaana marwan marwan ibn cabdilmalik wa oo marka yad ah kataba ilaahi wuxuu u qoray waraaq amaba gobnatoore marka iyad ah ana mucaawiya gobnatoore markaas marwaanka ana mucaawiya mucaawiya kataba uusoo qoray ilayhi isaga marwan oo marka iyada ah gobnatoore ka ah oo ninka asaga maamulo wuxuu maamulaa ninkan usayd ayuu maamulaa oo hoos imaada marwaaniyaa sii maamula mucaawiya oo imaarat اlmuminiin gacanta marka iyada ku haya radia اllahu taala an marka isaga ayaa marka waraaq u qoray ana marwaana wa ana marwaana kataba wuxuu qoray ilayhi isaga ana mucaawiyata sayid mucaawiya kataba ilayhi inuu waraaq u qoray mucaawiya waraaqiisoo qoray ayu waraaq ugu qoraya maxaa ku qoran waraaqda marka anna ayamaa rajulin in alla ninkii suriqa minhu laga xada sariqatun wax tuuganimo ninka wax looga qaato fa huwa isaga yaa xaqu ku haboonaan badan biha iyada xayu meel alle meeshii wajadaha uu kala kulmo ninka wax laga xada hadduu sheekha reerka uu weyn gacantiisa muxuu ahaa ku arka daf unbuu ka siisani daf unbuu ka siisani waa liga gaday baabkeeda ma soconays buula jeedaa kow uma kadibna kataba wuu qoray bidalika arrinkaas marwaanu ilaya anuu iisoo qoray yaa loo soo qora usayd ayaa loo soo qori amarka ka imaaday mucaawiya oo marwaan la soo mari ayaa waxaa weeyaan wuxuu soo gaaray usayd ibnu duhayr xudayrna waa halkan ay ku taalla laakiin sidaa saxda ah waxaa weeyaan duhayr wa waa usayd ibnu duhayr radia allahu tacaala canhu wa arda kow fakataba uma kataba bidaalika marwaanu ilaya iisoo qoray fakatabtu ilaa marwaan anigana waxaan u qoray marwaanaan jawaab u celiyey email miya maya waraaq kow ana nabiya nabigana sal slm qadaa wuxuu xukumay usayd baa dhihi biannahu shaniya idaa kaana hadduu ahaaday alladii ninka ibtaaca iibsada haa baadidaas min aladii kii ka iibsada saraqaha xaday hayra mutahamin mid la tuhmaysta midaan ahayn haduu yahay oo nin aan la tuhmaysayn hadduu yahay yuhayaru waxaa la doorrimaadgelinaya sayiduhaa ninka iska lahaa baadida ay ka maqnayd ayaa la doorrimaadgelinaya fain shaa hadduu doono akhada wuxuu qaadanaa alladii akhada wuxuu qaadanaa alladii kii laga xaday minhu xaggiisa oo alaabti biamaniha lacagtii ninkan laga siiyey oo tuugga uu ka siiyey ayuu ku qaadanaya lacagtii u bixinaya alaabtiisna uu qaadanaya wain shaa hadduu doono itabaca saariqahu ninka ka xaday ayuu daba ood ka doonani ninkaana xoolihiisa lagaba taabanayo uma kadibna qaضىa bidalika abu bakrin arrinkaa xukumay iwa cumaru ayaa xukumay iwa cumaano ayaa xukumay saa dhihi usayd radia اlahu ta a waraq ugu qoray fabacaa uu diray marka marwaanu bikitaabi qoraalkaygii waraaqdaydii ilaa mucaawiya aa loo diray amir muminiin oo shaam fadhiya ayaa loo diray waaya wa kataba mucaawiya ilaa marwaan waraaq saddexaad waa marka wa kataba uu soo qoray mucaawiyatu mucaawiya ilaa marwaan wuxuu soo qoray inaka adiga lasta matid anta adiga walaa usayd usaydna ma ahan ma tihiin labadiinna taqdiyaani calaya kuwa ana ukuma ma tihiin ana nimin ukuma oo ana amar siiye ma tihiin racyadayda kama tihiin walaakinii aniga aqdii waan xukumayaa fii maa wulliitu wixii liiga waliyeelay calaykumaa labadiinna korkiinna yani ani waaan idin madaxaan idin madaxaan idin marka amarkaygana qaadanaysaan ama amarkiina nima qaadana warkiina ma dhegaysana kuma jiro warkiina ee warka warkaygaad qaadanaysaan ko faanfid fuli limaa shay fuli marwaanow amartuka aan ku faray bihi isaga aan ku faray fuli fabacaa marwaanu marwaan wuxuu soo diray bikitaabi mucaawiyat ayuu ii soo diray fabacaa wuxuu soo diray marwaanu bikitaabi mucaawiya mucaawiya muxuu aha qoraalkiisa ayuu soo diray faqultu waxaan idhi laa aqdii bihi kuma ukmakuma xukumay bihi isaga maa wulliitu inta aniga weli wilaaye iyo madaxnimo aan gacanta ku hayo on caamil meeshaan ka ahay walle inaanan ku xukumaynin bimaa qaala wuxuu yidhi mucaawiyat mucaawiya kuma xukumay warkiis ma dhegeysanay maxaa dhacay xadiidka nabiyaan haysta calayhi isalaatu salaam marka hadal nin aan nabi maxamed ahayn calayh slat slaam inaan hadal nabi maxamed u jabiy warkiisa kuma jira halkaas muxuu ka duulayaa laa طaacata limakhluuqi fii macصiyaة الkhaaliq wma kana limuؤmini walaa muؤminaةi ida qada اllah warasuulu amra an yakuuna lahum alkhiyaraة min amrihim halkaasu ka duulaya mucaawiya maa cudurdaarkiisa sooma gaarin xadiidka xadiidkan soo gaarin intaas waa cudurdaarkiisa intaas waa nabiga xadiidka muuse maqlin intaas waa marka marar qaar saxaabada waxaa dhici karta inaad nin xadiid wariyo uu yidhaahdo uusan kan kolku camal falin ila sooma gaarin inaad soo gaarin aad ka dhintaaba laga yaaba saad muxuu ahaa ugu dhegan yiki qowlkii kale waxyaabaha marka mararka qaar masaaishaas noocaasana masaa'il usuul ma ahan waa masaaisha furuucda la socda tawxiid ma ahan waay xadiidka afar kun lix boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadiis daciif isnaad ah qala aimam nasai alih mt akhbarna maxamed bn daawud almasisi waiqat fadil qala xadaثana cmr ibn cawn alwasiti waiqat habt qala xadaثana hushaym bashir alwasiti waiqat habt kaثيr tadis walisan اlkhafiy can muusa ibn saaib albasri waa saduuq can qataada ibnu dacaamata saduus اbasri can xasan ibn abi xasan basri can samura ibn judub radia allahu taala arda qala wuxuu yihi samura qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm arajulu nin arajulu ninka iyo qofka ayaa xaqu ku xaqnimo badan bicayni maalihi maalkiisa laftirkiisa idaa goortii wajadahu uu helo wayatbacu wuxuu raacayaa albaa'icu kii gaday wuxuu dabadhiganayaa wayatbac wuxuu raaci albaa'icu ay mubtaca ay u badantahay mubtac weeyaan man qof ayuu dabadhigani baacahu ka iibiyey albaa'ic bimaac mubtac waa halkan saasay igu muuqataa wallahu aclam marka qofkaas kitaabka laga iibiyey oo tuug uu ka iibiyey kitaabka jafa laga siisani ninkii muxuu aha tuugaha iyo wax u doonanaya xadiidka laakiin muxuu yahay muxuu yahay xadiidka waa daciif wadaciif laa taquumu calayhi alxuja baabka toddoba iyo sagaashanaad baab alistiqraad dayn qaadasho ama dayn bixin istiqraad dayn in la qaato iyuu baabkan u baabya xadidka afar kun lix boqol iyo iyo saddex iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam nasai cala mtala akhbarna midaan ka booday miya daciifkiya ay taabtay xadii afar kun lix boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiis daciif isna ah qaala alimaam nasai ala akhbarna qatay ibn saciid qaala xadadana gundar gundar waxaad maxamed ibnu jacfar lina yihahda waxaa moxamed keliga la yidhahdaa magaciisa iyo mxu kunyadiisa gundar aa lagu dhuftay mujadan waa محamed بن جaعفر waa gundr wa ثiqة صحيح الkiتاب عن شعبة wa imamki عن qتاadة iبن dcاmة سعود البصري عن حسن بن حسن البصري عن سمر بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول رسولك صلى الله عليه وسلم قال رسولك wuxuu yihi أيuma امرأة haweeney la arka oo زawaجaha uu guuriyo weliyuha weligeeda ama weliyaan laba weli ay guuriyaan fahiya iyada liلأwli kii koobaad oo minhum ayay ka mid a ay u sugnaatay oo guurkiisa ayaa ansixi guurintiisii waman qofkii baaca gada beecan beec iibiye min rajulayn laba nin ka iibiye fa huwa isaga lilawali kii koowaad oo minhuma labadoo ka mid ah weya xadis kale kan waa daciif baab alistiqraad dayn qaadasho baabkan u baabay xadis afar kun lix boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadis saxiixa قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام عمرو عن الفلاس وثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن مهدي وإمام قال عن سفيان الثوري عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي ربيعة ومقبول عن أبيه أبيسنا ومقبول عن جده وصحابي جليل وريق رشيدة رضي الله تعالى عنه قالوا حين صحابي قاس استقرض wuu deyn qaatay minii xaggayga annabi nabigana sal sl arbaciina alfan afartan kun ayuu nabigana iga deyn qaatay fa jaahu maalun maal baa u yimid fadafacahu ilay wuu i dhiibay maalkii asagaa u yimid i dhiibay wa qaala wuxuu yidhi baaraka allaahu laka allah kuu barakeeya fii ahlika reerkaada i wa maalika maalkaada inamaa in kale ma ahane jazaau salafi amaahinta abaalkeeda alxamdu waa mahad iwaladaa iyo bixin laa ilaaha ila اllah xadiidkan haddii aan ku camal fali lahaynay ya nicmo iyo khayra laga dhargi lahaa maanta bilaahi calaykum inteenna meesha fadhida haddii ninka maanta aad ugu kalsoon tahay dadka aanun hebel ku dhehayn aad ku imaado dayn isi aad ku dhaha hore homa kaleed xaaraan xaaraanay karta xaaraanay karta ilaa naadir waa gooni ya <laughs> waa sadaqada de waa kuwa sadaqada waxaa laga yaabaa laakiin qof maanta hadduu kuu yimaado od ku yihad warni waaysi ho inaad tirahda laga yaabaa boqol kunoo dayn isi haddii u ku yidhaahdo inaad horta aad aad u fikirtaa laga yaabaa laakiin boqol kunoo muxuu ahaa siisma haddii aad ku yidhahdo ho aad leed inta badan maxay t laba mishkila baa ka imaadi tan koowaad horta kan wuu dambaabi oo xoolihiisi waa noo imaan doonta oolahan xoolahan kuwiisa ahayn ayuu muxuu ahaa ku baktin ku dhimani o midda labaad calaaqada idiin dhexaysay iyo walaalnimadiina way lumaysaa tan saddexaadna adiga jiribkorxutaaska ahyada xaalkaada iskuma toosnayne kuwii yaray ku dhaafeenba marka waxaad leedahay khalaas mishkiladaas kulliyaa keena marka dadkan xoolaha maanta haddii qof u baahdaba la siinka ood soo celina oo la huba ummadda xataa dhaqaale ay heli lahayeen in maanta waxaad la ceshta maxaa keenay labaatan qofaad daymini labaatan qofood daymisay waxaa laga yaabaa laba ama hal ama saddex inay wax kuu soo celiyaan inta kalena ay xoolo ka dhigtaanba man akhada amwaala annaas yuriidu adaaha adda allaahu canhu waman akhada amwaala annaas yuriidu itlaafaha atlafahu allah isagaaba la dilaaba ilaahay muxuu ahaa xoolihii aaba ku adkay marka horeba niyadiis waaa wey ninkan xoogaho ka qaada maba isku dhibaayaba waa in markaad dayn qaadata ay cirbad kugu istaagta cirbad waa inay kugu taagnaato ood habeenka hurda weyda ood gidoonto oo intuu gidoonto ilahay baa ballan qaada inu kaa gudo haddii ay saas kaata man akhada amwaala الnaas yuriidu ada'aha adda allahu canhu ilahay baa ka guda wa xaqiiqa ilahay baa ballan qaada subxana wa tacaala adi dayn ma qaadataa ma doonaysa inaad dayntaa bis ilahay baa kaa bixini waman akhada amwaal yuriidu itlaafaha inuu dhunsaduu rabaa atlafahu llah ilaahay dayntiina muxuu aha kama baxdo isagana masaayibaa ku dhacdaba bal hadda inta qof oo dayn kaa qaadatay oon xataa dib dambe dib dambe xataa aan ku weydiinin xataa mar maxaad igulahayd oo isla joogtaan xataa sababa badna a a ya a laa <laughs> ilaaha ila اllah rasul markan miyo daynta waa halis ninka dayn qabo halkan fadhiya caawa ninka dayn qabo caawa halkan fadhiya oon weligiis aan dibdama aan muxuu ragga aan telefoon ugu dirir marka ceshaha laga baxa telefoon adir horta warniyo allaha allamey haa waxaasa igu dhac waxad yeeli waadna baaloobay muxuu ahaa imaanlaana igu dhacday iyo aakhira muxuu aha mooga igu dhacday aakhira moogaa noqde waxaad yeelaysaa bal horta inta muxuu intaan kaaga imaana bal raalli ahw inti kadibna orod gal ilaahayna bari inuu kaa bixiyo subxana watacaala yab waxyaaba aan la yaabay ka mid waa qof safka hore ku jiro safka hore oo kan labaad ku jiro oo kan tobanaad ku jiro oo ahlu masjida oo qof muxuu ahaa salaad maca dalika xuquuqda bini aadamka abadan war waxaas maxaaha haddaa maanta adkaaru sabax ay ka tagta ama soonka khamiista uu ka tagay isniinta ama qofkii muxuu aha ay ka tagtaa safka hore ka taga habeenka murug waa soo joodaya rafaad iyo kadeed iimaankiisa halkaa soo gaaray dhinac kalena xoolihii biniadamkan iska cuni yab ruux maxaayen afatuminuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacd may dhib ma laha w lasoo ogolyi w lasoo ogoli dhib ma lahan waxaa tacaamul waa taas taas ishkaal ma lahan waxaan ka hadlaa waxaan inta la qaato kadibna yatamalakuun dadka ay xoolo ka dhiganayaan dhammaantiin waxma maynaan wada xanaaqdeen waa noocaas an ku wada taagen waay xadiidka afar kun lix boqol iyo ahy marka qofka wax wax muxuu ahaa amaahyo abaalkiis maxay tahay in xoolihiisina la siiyo oo loo celiyo loona mahadnaqo ilaahayna ajir buu siinayaa oo qof xoolihii aad bixiyey oo muxuu ahaa loo soo celiyey nuskeeda qof sadaqaysto la ajir noqonaya haddii mar labaad loo soo celiyana oo intii aydeed konton kunu maanta daymiyey waa loo soo celiya haddana konton mar labaad uu daymiyey boqolkaas kun qof sadaqaystulaajir noqonaya kontonkaas kun cafwan qof sadaqaystulaajir noqonaya ka warrama xataa ajirka ummadda ka joojinayaan ajirka ummadda xoolaha bangiga iskaga jiraan xoolo badan oo aad u badan oo aad u badana dadka qaar bangiye u yeeli ummado badan waxay ku shaqaystaan la tuuran yihin xoolaha iyaga ah waa la siin lahay wayna ku shaqaysan lahayeen oo ummadda faqriga kaga bixi lahayeen kuwa imtixaaman ayaa ummadda fasaadiyey imtixaan yaa sheekh warkaa ma jira waxaa weyaan waa <laughs> qofka dayfarba ay dan qabato meeshu ugu dhow account beri ama loo baahda mogta telefoonkaa dagdagna siinaysaa kadibna lacagti baad leeda soo tuur telefoon ay kusoo daadaniba dhiba ma jiro eh, account gal eh, muxuu aha iyo layn gal iyo baabkaas aad uma jiro aan soconna kow baabka siddeed iyo sagaashanaad baabu taqli baabu taqliidi adkayn la adkay fi dayni daynta laisku adkeeya qaadashadeeda iyo bixinla-aanteeda iyo baabkan u baabay daynta allah naga bixiy aamiin dhaha xadid afar kun lix boqol iyo afar iyo sideetanaad qofaan dayn qabin waa naadir laakiin qofna waa dhibi qofna waa dhibi qofna danka ma laha waaye xadidka afar kun lix boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadiis hasanna قال الإمام النسائي أخبرنا علي حجر وثقة حافظ عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وثقة ثبت قال حدثنا العلاء علاء بن عبد الرحمن الحرقي صدوق ربما وهم عن أبي, عن أبي كثير مولى محمد بن جحش الحجازي وثقة يقال له صحبة عن محمد بن جحش الأسدي صحابي صغير ويان أبوه من كبار الصحابة قالوا حير محمد بن جحش كنا وحانا جلوسا كوافا فردي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرفع فرفع وحكر وقاضي رأسه مدحيسا إلى السماء سماه كر وقاضي كر إيجا النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذب calaa jabhati wejigiis ayuu nabiga saa u saaray sal slam wejiga waa taqaanaa sida loo saara gacanta ayuu u saaray uma kadibna qaala wuxuu yidhi subxaan allah allaa nasahan oo ceebo dhan ka hufan iyo naqsi oo dhan maadaa nuzila maxaa la soo dejiyey min atashdiidi adkayn alla maxa wax la adkeeyey oo la culseeyey fasakatnaa waan aamusnay wafazacnaa wafazicnaa waan argagaxnay nabiga haduuba sheegay in wax la culseeya la soo dejiye war masalaadii mxuu ahaa shantay ahayd ayaa laga dhigay shan boqol maalintii ma laba boqol laga dhigay ma boqol laba konton laga dhigay yani say wax u jiraan maxaa la dhihi doonaa xilliga aad waxyiga soo dega hadda maogta amni waxaan ku qabnaa waxay sooma degaya la socda dhan waa runtii waa khayr go-ay waa laakiin dhanka kalena inta lagaa rabo waa taqaanaa wax lagugu dara ma lahan inta lagaa rabo maanta shanta salaadood soddonka maalmood oo muxuu ahaa ramadaankaad soomaysay zakadii ood bixinaysay oo muxuu ahaa intii yaray dhahayd xajkii hal mar aad tagta ma garatay xaaraantii oo dhowraheeda iska ilaalisa wax yaroo koobana laga rabaaba oo wax la yaqaan laakiin markaa waxay soo degay xaalad khatar wa habeenka nabiga lm waxaan awaad ogeydeen konton salaabo maalit ka soo saaray markaasaa nabi muuse calayhi salaat salaam ayaad muxuu or noqo noqo or kor u noqo caalajtu bani israa'iil yacni reer bani israiil ayaan muddo badan soo dhaqay oon soo maamulay war ummaddaada waxaan ma awoodi karto mar kastu ku noqon ilaa an laga dhiga laakiin konton salaad u dhiganta marka xilligaas marka la yidhi waxaa soo degay wax aad u culus saxaabadii way ergagaxeen aamus ayaana ka soo haray radia allahu tacala canhum ardaahum falamaa goorti kaana hoda milqadi berri sa'altu waan weydiiyey yaa weydiini waxaa weydiin ninka la yidhahdo maxamed bin jaxsh yaa rasu rasuulka allow maa haada tashdiidu adkayntan iyo m waxaan isku adkeeyey alladii kaasu nuzila la soo dejiy muxuu yahay faqala wuxuu yidhi waladii alii baan ku dhartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay low ana rajula nin qutila lagu dilo fii sabila jidka alle uma kadibna uxya la nooleeyo uma kadibna qutila la dilo uma kadibna uxya la nooleeyo uma kadibna qutila la dilo wa calayhi korkiina ay ahaatay daynun dayn hadalkaa dhegeysta ikhwan kiraam maa dakhala aljanata janna ma galeen xataa yuqda canhu daynu ilaa dayntiis laga guda xadiidkan qofka maqla ka warrama ikhwan kiraam oo dayn bini aadan iska qaba oon ka hadlayn janno ilaahay ma gelaayo saddex jeer qofka jidka lagu dilay oo lasoo nolay oo lagu dilay lasoo nolay oo lagu dilay lasoo nolay shahiidka martibada taqaanaan nasal allah salama alcafiya nima aan degdegno wax alla waxaan asad iyo aan haysan iyo hanti ah aan gadno oo deyntaan iska bixino ninki wax heli karo ninka xamaali karo biilkiisa nus <laughs> iska bixiyo halis waa xaqiiqatan cid kaa bixin malaha dadka ma aragteen ilmahaada ta kaa bixinaya dumarkaaga wax kaa bixina malaha adiga ay ku talaabo kuwa deyntu galaysay waxaa kaa bixinaya iska bixdi hadda ya sheekh weliba kuwaan hadda joogo sujuuga inta af somalia kule mogt kuwaan hadda oh, mxuu ahaa annaga hadda laga waddankaa jooga hataa inta af somalia kuma dhahayaan kaziyake malintaalla kaziyake hini kaziyake wax kalmaba jira wa isaga taalla hawshaas awl isagu taalla gacantaa lagu dhaha masaiib ilaahay subxana wa tacala awlaadha noo hagaajiye xadيث afar kun lix boqol iyo shan iyo sideetan xadيث صحيixa qala الimam نسائي أخبرنا محمد بن غيلان المروزي واثقة قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا ثوري وسفيان عن أبي أبيس مسروق سفيان بن سعيد بن مسروق سمع سعيد بن مسروق ويان واثقة إسنا عن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي عن سمعان ابن مشنج مش مشنج العمري وصدوق qal wuxuu yidhi samura kunaa waxaan maca nabi nabiga aan jirin sala allahu calayhi waali wasalam fii janaasati janaaza faqala wuxuu yidhi nabigana sal slm ahaahunaa halkaan miyuu ahaaday min bani fulaan ree bani ree hebel axadun qof ree hebel qof halkaan maka jooga meeshani waxaa yeella meyd ayaa yeelo alaaa saddex jeer faqaama rajulin baa istaagay faqala lahu nabina wuxu ku uri sal slm maa manacaka maxaa kuu diiday fi lmaratayn aluulayeyn labada maroo hore alaa takuuna inaadan ahaanin ajabtanii mid ajiibta maaad mar labada labada horon ku yeeray ama labada jeeron ku yeeray maaad hoo i dhihi weyde oo aykan mau dhihi weyde ama inii aniga miya lam unawih ma aanan ku carabaabin bika adiga oo magacaaga kumaan dhawaaqin adiga ilaa bikhayrin khayr waxaan ahayn kugumaan dhawaaqin khayru baan kula doonay waaan ku carabaabay khayr baan kula doonay haahay ina fulaanan hebel lirajuli nin oo minhum ayaga ka mid ah maanta wuu dhintay ma'suuran xaal uu yahay mid loo qafaashay oo loo xabisay bidaynihi dayntiis hebel oo adinka idinka dhashay oo cidiinna ah ree bani fulaan ah oo ilma adeerta aad haydeen amaba aad muxuu wada dhalateen ayaa dhintay ninka asaga ahaana wuu xabisan yahay oo jannadii iyo albaabada jannada loo furlayo kulli waa laga xabisay oo dayn u xabisan yahay ka bixiy wa ujeedaan allahuma mustacaan yaa maanta yaa sheegi marka inta maanta qubur ku jirta oo dayn u xabisan xasbuna allah nicma alwakiil xasbuna allah nicma alwakiil xasbuna allah nicma alwakiil baabu tasiili fiihi deyntii oo la fuuday horta balneefa naga soo godoba xadiid afarku lix boqol iyo iyo lixii siddeetanaad waa saxiix duuna qowlihi fi dunya intaanan ka ahayn waa saxiix qaala alimaam ibnu sacari akhbaranii maxamed ibnu qudaamat almisisi waa saduq qaala xadathana jariir ibnu xaazim alasdi jariir ibnu xaazim waa hiqa can mansuur ibnu muctamir can ziyaad ibnu camr ibnu hind الكوفي ومقبول عن عمران بن حذيفة الكوفي وثقة قالوا كانت حياة ميمونة ميمونة بنت الحارث umi اlmuminiin radia allahu ta ardaha tadaanu mid daynsata watukhiru weliba inay daynsataa ee u badan jirto waa daysani way badini qofka anfurna waxay ahayd marka saas usii wado faqaala waxay u yihahdeen laha iyad ahluha reerkeedii fii dalik arrinkaasay kala hadleen walaamuhu ay ku eedayn waxay adiga dayn qaab badantide maxaa kugu dhacay daynta aad aruurin maxay tahay say wax kaa yihiin oo wajaduu calayha weli way u xanaaqeen dayn aruurinta qofka badan mugta loo xanaaqi faqaalat waxay tihi laa atruku kama taga addayna dayn kama tagay waqad samictu alxaq qad samictu aan ka maqlay khaliilii saaxibkay iyo kii aan jeclaa oo nabigeena sal slm wasafiyi iyo kii saafiga ii ahaa eh, sal allah slm yaquul isagoo lah maa min axadin qof ma jiro oo yadaanu daynsada daynan dayn oo facali ma ogaad allahu alla weyna annahu asaga yuriidu inuu doonaa qada'ahu inuu guda ilaa hadduu jira addaahu allaahu canhu allaweyne ayaa ka guda fi dunya addunyada adduunyada inta ku saabsan waxaa weeyaan waa saxiix ma aha laakiin ilaahay baa ka guda iraadada ayada hadii ay jirto oo qofku isku dayo ood kari waayo ood daba ood fakado oo wax alla ood sidii ku dhinto ilahay baa ka guda marka xoogaho taasaa qiil raadin yar ayaa imaada mujadan laakiin xadiidka rag maqbuuliin iyo hawlaa ku jiro oo xadiista horo mutafaq ahayd uma dhowaan karo mana gaari karo la socda waayo xadiidka afartan lix boqol iyo iyo saddex sideetanaad waa xadii saxiix lakin fadliga ilahi waa weyn yahay ilahi fadligiisa nagu cafiyo xadiidka eh, afar kun lix boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qala imam bna mxamed mn anasi qala xadana wahab ibnu jariir waan soo marnay hadda qaala xadaanii abi can acmash sulayman ibn hran weyan can xuseyn ibn cabdiraxmaan asulami wahiqa taqir xifdu fi aakhirihi can ubaydillahi bn cabdillahi bn mascuud alhudali wahiqa ana maymuna maymuna aw zawja الnabiy nabiga xaasigi sal slm istadaanat way daynsatay dayn faqiila waxaa loo yidhi lahaa iyada yaa uma almuminiin muminiinta hooyaday tastadiiniini miyaad dayn qaadanaysaan walaysa usan cindaki agtaada wafaaan waxaad ku gudda waxaad iskaga bixisana mays dayn waad aruursanaysa wax jiraan qaalat waxay tihi innii aniga samictu rasul ban ka maqla sal slam yqul isagoo leh man akhada qofka qad daynan dayn wa huwa isaga yuriidu doonaa an yuadiyahu inuu guda ama iska guda acaanahu allaahu allaweyna u kalmay caza wajal ilahba u kalmay waana ficlan saas waa wax la arko mushaahad waa qofka daynta qaato oo markaad qaataba korba ay ku istaagi markiiba ilaah baa ka gudi ilah baa ka gudi laakiin qofka aan inaad bixiyaba rabin waan ku taagnaan weligiis allahuma mustacaan waxaa laga yaabaa soddon sano ka hore qof dayn kaa qaatay oo hataa inta aydan kula hadlin oo weli nool marka waxaad yeelaysaan wixii daynaad inka qaba kulli iska cafiye kulli cafiye maxaa idin tari isaga waa loo cadaabi adiga lacag kuma soo noqonaysa ka warrama aan iska cafiyin noocaas tale kale ma lahan xataa hadduu kugu caraada la iska cafiye ilan wa lacagba laba jeerba xoolo kuma imaanayan adigi isagana jannadiya laga xabisi oo meeshaasuu ku xirnaanaya soo imtixaan maaha marka <laughs> waa yar adag tahay e a ha nacam ha waa loo sii dayni ilaa xaqaadi waa adiga baabu maطl اaniy qofka hodanka ah ama qofka wax haysta meermeerintiisu baabkan u baab yahay inay xaaraanta qofa ilaha marki dayn yaraa lagu leey daynta marka wuuu kule berri iisoo noqo wuxuu hayaa baqalka inuu soo jiido bas ama embasada uu ka soo turo ama bangiga u ka soo bixi bas berri iisoo noqo labaatan kun toban kun oo shilin shan kun oo shilin ad ku leedahay berri iisoo noqo waa usoo noqoni wuxuu ku leeyahay usbuuca weekendiga marka hadda sirtii xadar lagu jiraa isniinta imow talaada imow oo imaani khamiista imow meermeerintaas waa dulmi aad wey oo weliba cuquuba iyo in la cambaaray xataa ay ku bannaanta in war ninka hebel lahay inaad masaajidka agtiisa meelaha soo istaagsoo tiraa war nimiyow dhegeysta ninka hata eedeen hebel lama ogeydeen ninkii waxa iskaga dhiibina oo la cambaaray oo dadkiisa hataa loo sheega war ninka hornin wax bixina ma hadlaa xataa waa bannaanta waxbana laguma qabsanay adduun waxba laguma qabsanaayo aakhirna waxba laguma qabsanaayo hadduu mar mermeerinta kugu wado <laughs> waa sheegan kartaa xadiia noocaas noo imaan doona insha allah tabaaraka watacaala o xadiika afarku lix boqol iyo sideed sideed tanaad xadis saxiixa qala alimam ibn sacid akhbarna qutay ibn saciid qala xadathana sufyaan ibn cuyeyna can abi zinaad wa cabdullahi ibn dakwaan can ilacraj cabdiraxman hurmus can abi hurayra raggaas kulli waa raggii aimada aha la socda can nabi nabi nuux kari sal sl qal nabigen wuxuu yidhi idaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa maliyin qof buuxa haddii la raaciyo aleedba ha raac qof dhaqaala haystaa lagu yirniyo dhegeyso aniga soo boqol kun umaad lahayn hay xaajiga raac xaajiga raac asagaa ku siina boqol kun xoolaan ku lahaa xoolihii muxuu ahaa asagaa ku sii adiga dabagal marka xaajiga ninkan khalaas waa isdaysan ninkaan aad ku wareegta ha ku wareego ah, hay waulmu dulmigana matlu alghaniy qofka dhaqaala haysta oo waxaan lagu leeyahay bixin kara inaad meermeeriyana dulmi kaas waa dulmiga la sheegaba kaas waa aalimkana aduunna ma liibaan aakhirna ma liibaano khatar ku jira xadid afar kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid xasana qaala imam nas mxamed adam jahni wa siduu qala xadana mubaarak cabdullahi mubaarak waa imaamkii can wabr ibn abi dulayla hahey aaa'ifi wa waa iqa can muxamed ibni maymuun waa maqbuul can camr ibnu ashariid athaqafi waa iqa can abihi ashariida waa saxaabi jaliilah oo baycati ridwan xaadiri radi allah taala qala wuxuu yidhi ninka la yihah hariid shariid qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm layu lwaajidi qofka meermeerintiisa iyo laalaabkiisa yuxilu wuxuu xalaalayaa layigaas iyo meermeerinteeda hawlaha cirduhu sharaftiisa in lagu dhaco la yihahda waa muxuu ahaa wuu ikhiyaamay saasuu yeelay wuu imermeeriyey wuu ilogooyey in la yidhahdo oo dadka loo sheega xalaalay ku ta wa cuquubatahu cirdahu cirdigiisa layu lwaajidi yuxilu wuxuu xalaal yeelaa cirdahu iyo cuquubatahu iyo cuquubadiisa ayuu xalaal yeelaa weyaan in la cuquubayo oo intaa maxkamad la geey muxuu aha la xabiso waa banayni xadيث afar kun lix boqol iyo sagaashanaad wa xadيث xasana qala imam akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxamdali qala xadaثna waki ibn jarax الrasi qala xadaثna wbr ibn abi dulayla الطائفي waثiqة can muxamed ibni maymuun waa maqbuul ibnu masayka weeyaane wa calayhi khayran khayr buuna ku ammaanay can camr ibnu shariid aaqafi waa iqa can abihi abis ashariid ibnu sweyd aaqafi waa saxaabi jaliila oo bayctirdaan xaadiray radia allahu tacala qaal wuxuu yidhi can rasul wuxuu ku sal sl qal rsulka inuu yidhi layil waajida qofku wax kara meermeerintiisa iyo laalaabkiisa oo qofki wixiisa muxuu ahaa kadib dhiga yuxilu wuxuu banneeya cirdahu sharaftiisa iyo cuquubatahu in la cuquubadeeya ayuu banneeya baab alxawaala qof kale in lagugu xawila ayuu baabka xawaalada oo lacagta la xawilay maadan waa qof in lagu wareejiyo xadيث afar kun lix boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadيث صaxiixa qala imam nas akhbarna mxamed slmt maradi wاlxariث miskin qira'atan ay waan asmع واللفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن وياني قال حدثني مالك وإمامك عن الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن هرموز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحuu yihi مطل الغني qofka غaniga ah meermeerintiisa aniga marka laga hadla nin bilyooniya ha u malaynina waxaa laga raba qofka haysta wa boqol kun ayaa laga rabaa boqol kun u haysta shan kun laga raba shanta kun u haysta sawa haniga lagu sheega u malaynina nin muxuu ahaa limiterka sheegi jiraa maaha waay malu haniyi qofka haniga meermeenintiisa dulman waa dulmi waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo oo in inuu raaca ama ku wareega laga dalba calaa maliyin qof buuxa oo wixii isaga ahaa oo adig qofkan kale ka rabtay isaga laga heli karo falyatbac ha raaca weeyaan marka falyatbacdas waa maxalushaahidka ida utbica axadukum calaa maliyin falyatbac xawaalada saas ula jeeda qofkii lagugu xawilay baabu lkafaala bidayn dayn qof in laga kafaalo qaado ama kafaalo loo sameeyo oo la yidha anigaa qofkan ah, kafiil u ah anigaa damiin u ah in la yidhahdo ayuu baabkan ubaabi xadidka afarku lix boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imaam nasaي alيه mt abarana mamed ibn maxamed ibn cabdilclى aصancani wa iqa qala xadana khaalid bn hujaymi qala xadana saciid saciid meesha ma oo shucba ibn xajaaj wa saa midin qoranta axsanta shucba weyn saciidkaas meesha qalin dheer hala maryo shucba ibn xajaaj waa imaamka can cuثmaan ibn cabdilaahi alqurashi wa iqa ibn ibn mohb weeyaane can cabdilaahi ibn abi qataada wa iqa can abihi abihiis abu qataadata alansaari oo saxaabiga jaliilkaha radia allahu ta ardahana rajulanima oo nin oo min ansaar reer ayaa utiya bihi ila اnebiy nabiga loo keenay liyusaliya calayhi inuu ku tukada waa nin meyda ilaah noo naxariiste faqaala wuxuu yidhi ina calaa saaxibikum saaxibkiina korkii ayay ahaatay daynan dayn saaibkiin dayn baa lagu leeyahy faqaala abu qataada wuxuu yidhi ana aniga ayaa takafalu bihi kafaalo qaadi aniga ayaa damiinka noqoni oo dhabarka saarani qaala wuxuu yidhi bilwafaa inaad bixismiyaa dhabarka saarani ila qofkan qof damiin laga noqon karo baa qof dhinto ah qaal wuxuu yidhi bilwafaa inaan oofiyo oon daynta ka bixiyo ayaan eh, muxuu aha kafaalo qaadaya xadiidkan riwaayaad kale caddaynan in nabigeenna calayhi salatu salaam maalin kasta markuu arka ninka lacagta ma ka bixis oo ninka lacagta ma ka bixis nabi allow afar dirham waxa weyn ma ahayn dhowr shillay ahayde oo ninka ma ka bixis maalintii afraad mise maalintii saddexaad ayaa wuxuu yidhi nabi allow waan ka bixi markaasaa nabigeena wuxuu yidhi sal slam hadda ayuu haragiisa qaboobay ayuu nabiga sal slam inti ka horeys hargiis wuu gubanay ama waa la cadaabay ama wadabaa ku shidnay kulayl bal ka warrama waa dhowr shilin xasbuna allah wanicm alwakiil xasbuna allah wanicm alwakiil xasbuna allah wanicm alwakiil baabu targiibi isjeclaysiin la isjeclaysiiyo oo laisku booriyo fii xusni اqadaa'i daynta marka la gudaa in la wanaajiyo si qurux badan daynta loo guda ayuu baabkan u baab yahay oo laisku booriyo laisku tartansiiyo xadiid afar kun lix boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam ن sc isaq ibrahim اxandli can waki bn jarax الruaasi qala xadaثani cali bn salix ahamdani hamdani wa iqan filaya can salma ibn kuhay bn xadrami wa iqatn yatashayac can abi slmt bn cabdiraxmaan abu slm bn cabdiraxmaan wa iqat mukir can abi hurayra radia allahu taala arda an rasu rasulka wxuu ka sal اlah alay slam qal rasulka wuxuu yihi khiyaarukum kiin idinkugu akhyaarsan axsanukum kiin idinkugu wanaag badan qadaan deyn bixinta ya dayntii ama qofka hadal fiican warniyo berri bal waxbaan soo xataa haddii aad gacmaha imaran yihiin bani waa un soo muxuu ahaa xamaaran waxbaan soo raadinay baadyeli aad muxuu ahaa hayugu sii adkayno markaad u keentana marka si fiican si qurux badan iyo mahadnoq xamdigi aan ka sheekaynayn oo hadda nabigeen uuna amray sal slam in muxuu la imaado qofkaas marka akhyaar waa nabigeena akhyaarnimo ku sheegay sala allahu alayh ali wasalam laakiin war waxa naftaa nooga keentay waxa weliga ayaa wax kaa qaadan jiray adduunka adiga ku yeelan jirtay aad horta ku yeelan jirtay soo ma arkin kuwa saad ah oo kadibna un <laughs> wejiga kaga dhufto <laughs> asbar allah wnm wakiil baabu xusn mucaamala dhaqan wanaagga iwa rifqi dhimrin fi lmuaalaba marka qofka dayn aad ka dalbanays oo dayn ku leedahay si sahlan aad ku dalabta ood si fiican kula dhaqanto ninkan haddii ad waxay asaabku siin lahay waxad yeeli oo dhimri anta ajir baa ku socdee ee eh, muxuu aha ku noqonin eh, dhegdhega iyo koollaha ku noqonin qofka bal haddii aad waxaa isaga daynba kaamaba qaateenba haddii aad awoodi karo maanta inaad dayn ka qaad qof jecel inuu qof bini adan hor istaago maba jiro marka adiga dayntii mxuu ahaa bixisayna adigana xuquuq ayaa lagule ogow nabigeena ku sheegay sala allahu alayhi wali waslm nowna sheegi labaanteen xadii afar kun lix boqol iyo afar sagaashanaad waa xadis xasan saxiixa qala alimam ibn sacad rafana ciisa bin xamaad tujiib wa thiqa qala xadathana alleyt ibn sacd almisri can ibni cajlaan wa maxamed weeyaane waa saduuq can zayd ibn aslam waa thiqa caalim yursid carabi saalix السمان الذكوان الزيات واثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان وحيري إن رجلا نن ولم يعمل أنا عمل فن خيرا خير قط ولقي وكان هذا يداين الناس ذاتك مد ديميو فيقول حريج لرسله ذاتك أديك سدا ودينت إنا ذاتك قصة أروريان أو درس حريج خذ أديك إن كان إن كان أديك حولها دين ذاتك سو أرورنا أو daynta iga soo qaadiy khud waxaad qaadataa maa tayasar wix fududaada wixii sahlanaado dadka ninkaas u fudud ka soo qaad wadac isaga tag ama watug isaga tag ma casuro wix culsaado qofka uu bixin waayana hasku dhibil iskaga soo tag lacala allah alla weyne wuxuu mudan yahay subxaana wa tacaala an yatajaawas cana inuu asna iska keen dhaafa ilahay uu mudan yahay maadaama addoomihiisa aan muxuu ahaa aanan wix awoodi karin aanan ku culsanayn inaad ilahay annagana iska keen dhaafa ayuu rabbigan mudan yahay subxaana wa tacaala allah waa dareen aad weyn falamaa goortii halaka uu ninka dhintay saa samayn jiray qaala allahu caza wajal weyn wuxuu lahu isaga hal camilta miyaad camal fashay khayran khayr qadu weliga wax khayrood la imaad weligaa ma jiraan qaala wuxuu ilaa maya ilaahay wax camal oo khayrood la imaad ma jiraan ilaa annahu kaana lii waxay sugnaaday laakiin kaana lii waxay sugnaaday lii anigu hulaaman adoon ayaan lahaan jiray wa kuntu waxaan ahaa udaayinu nnaas dadka mid ayaan ahaa fa idaa bacadtu markii aan u dira liyataqaadaa inuu mxuu ahaa dayntii dadkii ka soo guda ood ka soo qaada darteed aan u dira qultu la waxaan u jiray khud qaada maa tayasar wix fududaado watruk isaga tag oo isaga soo tag maa casura wix ulsaado watajaawaz dadkana iska cafi oo muxuu ahaa ka indhalaab oo faraha kala bax ayaan dhihi jiray lacala allaha alweyne wax mudan yatajaawazu inuu iska keen dhaafa xagga naga ayuu mudan yahay qaala allahu tacala alweyne wuxuu yidhi qad tajaawazuu canka waa iskaa dhaafa ma aragteen ya waa nin waxba aan khayr geysan ya khalaas kuwaas iyo dadka wax maraba iska dhaafo aad leeda intaasaad ilahi wa tacala inaad iskaga kaa ayaa laga yaabaa ninkaasisa ku dhacday allahu akbar xadidka afar kun lix boqol iyo shan sagaashanaad waa xadiis saxiixa hadda markaan laha marka iska cafiya saasaan ula jeeday alaa tuxibuuna an yakfir lahu lakum soo saa maaha xadii afar kun lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad ragga qaar waa dhacmaan hadde muxuu aha wixii ay lahaayeen ay wada cafiyaan kuwan sakaraadka waxba iska bixin karin kuwaas ugu dar iska cafiy xadiidka afar kun lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عن أخبرنا هشام بن عمار السلمي وصدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثني زبيد بن محمد بن الوليد الزبيد القاضي واثقة ثبت عن الزهري وإمامك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي واثقة فقيه ثبت أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إسقال يكم مغلي إن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبينا وحجر كان وحاد رجل يداين الناس تدك من ديمي أيها wakaana wuxuu ada ra'aa hadduu arkay isaaran isaara almucsiri qofka shiidka ah shiidnimadiis saas aad ay u fahmayan dhalinyarada isaar qofka faqiirka ah faqrigiisa iyo waxaysalaandiisa iyo culayska haysta markii u arka qaala wuxuu dhihi jiray fataahu wiilkiisa wuxuu ku dhihi jiray iyo shaqaalihiisa tajaawaz canhu iska dhaaf lacala allah alweyne wuxuu subxana wa tacala yatajaawaz canna inu iskeen dhaafo falaqiya allah alweyne ayuu la kulmay fatajaawaza canhu ilaah weynaha iska dhaaf subxaana wa tacaala xadiga afar kun lix boqol iyo lix sagaashanaad waa xadiis xasana قال الإمام النسائي عليه رحمنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الموصلي وثيقة عن إسماعيل بن علي وإمامك آه وثيقة حافظ عن يونس بن عبيد العبد وثيقة ثبت فاضل ورع عن عطاء بن فروخ الحجازي ومقبول عن عثمان بن عفان أمير, أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين وذي النورين ومن تستحي منه الملائكة ومن جمع القرآن واشترى بئر الروم بالجنة وجهز جيش العسرة يعني فضائشة عثمان بن عفان عاوة إن ترن هدي أن أفريسنه هنا الميل لقسمين حقيقة inaan meel lagu samaynin ninka asaga ahaana bini aadan gacantiis oo weliba ta'wiil diineed gabaad ka dhigana sida khawaarijtoo kale ayaa gacantooda uu ku baxay radia allahu tacaala canhu wa arda nabigeena ala sl sl sgu xishoon jiray iyo marka laga hadla waad la yaabaysaa malaa'ikat raxmaan baa ka xishoon nabigeena noo sheegay sala allahu alayhi waaalihi wasalam waay xadiiku afar kun lix boqol iyo marka cabdulahi waxaa weyne cuثman bin cafan qala wuxu yhi cuثman bin cafan qala rasul lla wuxu yhi sl slm adkhala allah aln wuxuu geliy caza wajal rajula kaana ahaaday sahlan mid sahlan mushtariyan markuu wax soo iibsanay sahal ahaa wa baa'ican mid wax beecina ogada wa qaadiyan mid wax xukuma wa muqtadiyan mid wax loo xukuma nin sahal ahaaday ayuu alloweyr u xukumay aljannata janna ayuu geliyey adhala allaahu rajula kaana sahlan aljannata janna ayuu alla geliyey sahlan goormuu ahaa markuu wax iibsana iyo markuu muxuu ahaa sii iibini iyo markuu wax xukumi iyo markuu xuguntami kula shay adiga marka waxaana isku xiijina waa adduunye oo dhusuq wax macno ku dhisan maaha marka tartiib tartiibso wax culays oo hadda intaan culayska intaan leega issaaraysa ma loo baahneen arrin loo baahnaa ma ahan baabu sharika shirkoobitaan lagu shirkooba ayuu baabkan u baabaya bihayri maal maal waxaan ahayn lagu shirkooba maal in lagu shirkooba sor iskuma ogeen in xoog lagu shirkoobo kale iyo wixii la midka ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun lix boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadiid daciifa قال الإمام النسائي أخبرني عمر بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله اللمداني السبيع وثيقة مكتر عابد اختلط بآخره أو في آخره عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله الهذلي واثقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود اشتركت وانشر كوني أنا أنا إيوه إيوه عمار عمار بن ياسر إيوه سعد سعد كواكي يا ابن أبي وقاص يوم بدر fajaءa sacdu sacd wuxuu keenay biasirayn laba adoon oo lasoo qafaashay ayuu keenay walam aji ara aniga maanan keenin acmaalan bishayin wax maanan keenin xadiidka laakiin suu yahay qaybtaas saasd waa daciif xadid afar kun lix boqol iyo sagaal iyo sharikatul marka maxay tahay ma abdaan ba mise waa sharikat alcanaan sharikaad marka nooc waxaa jirta laisku khilaafsan yahay sharikaadka noocyo khilaaf ku jira oo culimada qaarna way bannaanta ma ay leeyihin oo axaadiista loo deliishana qaar ay daciifiin qaarna ay muxuu ahaa ma yihiin ma loo dariishan kara ayaa jiro xadiika afarkun lix boqol iyo sideed i sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas aخbana nuux bn xabiib alqowmasi waatiqatun suniy qala xadana cbdirazaq bn haman sancaani qala ambana macun rashid alasdi can zuhri imaamki can saali bn cabdilahi bn cumar can abihi cabdilahi bn cumar haaab radi lah ta ana nabiy nabigna sal sl qa nabga wuxuu yiri man actaqa qofka xoreey shirkan qeyb oo lahu isaga u sugnaaday fii cabdin addoon addoon ayaad shirkad qof kale kula ah oo qeybtiisa qofka ka xuraya utima waxaa la dhamaystiraa maa baqiya wixii soo haro fii maalihi maalkiisa laga dhamaystiraa ninka asagoo addoon aan isku lahaynay ama la isku lahaa qaybu ka xuray wuxuu yidhi nuska boqol kiiba konton waan xuray qaybta kale xoolihiisa laga dhamaystiraa aha in kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay oo yabluqu gaara amana alcabdi addoonka lacagtiisa gaara konton kalena asagaa muxuu ahaa agada isagoo sooma bilaabin asagaa dhamaystiran qabyo ninkeedaa dhamaystirta asagaa dhamaystirani sidaa weeyaan baabu sharika shirkoobitaan fi raqiiq addoon lagu shirkooba iyo baabkan u baabay xadidka afar kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai akhbarna camr can fas qala xadana yaziid ibn wahab zurayc watiqa dab qala xadana ayub ibn abi tamim tamimat الsikhtiyani can naafic can ibni cumar radia allahu tacala canhuma waraxima jamiic الruwaat waradia allahu taala radia allahu tacaala can jamiici saxaabati rasul lah sal sl qala rasulkan qala wuxuu yihi abdullah bin cumar qala rasul rasulkan wuxuu yihi sal slam man actaa qofka xore shirkan qayb oo lahu isaga ku leeyahay fii mamluukin qof adoona ah oo la malkiyey oo wakaana u ahaaday lahu isaga min almaali maal maa yabluqu wax gaara amanahu amantiisa maa yabluqu wuxuu gaaraa amanahu lacagtiisa biqiimati اcabdi ay qiimati اlcabdi adoonka qiimadiisa fa huwa isaga catiiqun wuxuu ka xuroobay ay mactuuqun min maalihi maalkiisa muxuu aha ka xuroobay khalaas baabka hadaad marba furtay inta kale aad israacsa dhammaystira sidaa weeyaan baabu sharika fi الnakhiil geetimiradka in lagu shirkoobo baabkan ubaab xadiga afar kun iyo afar kun iyo todoba boqolaad alla maxaan dhawaanay ilaahu noo taamiir waxaa weeyaan waxaa shan kun iyo xadiidka u dambeeya oo kitaabkan ku yeela waa shan kun iyo ya allahu akbar ardhowaan badana ilaahay una waafaji noo yasirna dhamaystirna shan kun iyo todoba boqol wa yacni macneed waxaa weeyaan kun bes ah ka dhiman kitaabka dhanba an kuna marka taqriiba iyo todoba boqol waa kitaabka dambe iyo wax yar ilah baa kumaan subxana watacaala xadiidka afar kun iyo todoba boqolaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aa qtay bn saciid qala xadana sufyaan ibn cuyeyna can abi zubayr maxamed ibn muslim bn tadrus can jaabir bn cabdillahi ana nabiy nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi waradia allahu tacaala can jaabir wacan jamiici saxaabati rasul lah sl slm qala rasulkeen wuxuu yidhi ayukum kini kaanat ay u sugnaatay low isaga cardun dhul aw nakhlun ama geetimireed falaa yabiicha yuusan iibinin xataa yacridahaa ilaa ugu bandhiga calaa shariikii qof ku dul aan isku lehenay amaba geetimireed isku lehenay qaybtaada gadi rabtaa ilaa maxuu aad isaga tira war waxaan qof kalan ka mis adaa iibsani yuusan samaynin shufcadi waa baabu sharika fi riba aw fi rabaac daaraha iyo guryaha in luu shirko baabka dhubaabay xadii ay bannanta afar kun iyo todoba boqol iyo koobaad waa xadiis saxiixa qala imam nas محمد بن العلاء الهمdاني wa ثiqة xاaفظ qال xadثna ama أنbاna iبن إdrيس و cبدالله بن إdrيس الأwdي wa ثiqة فقيه cاabد عن بن jurayج cabdimلك weyaan عن أبي زبير و محمد بن مسلم عن jaaبر بن cبد الله رضي الله taعالى qال وxu jaaبر qضىa wuu xukumay rasul رsulka صل ل sلم bالشhufcati u celin iyo siisma iyo ka geditaan fii kuli sharikatin shirkad kasta oo lam tuqsam aan la qeybinin rabcatin guri iyo daar iyo waxaaitin beer timireed iyo wax la midka laa yaxilu uma banaan lahu qofka shariik aha an yabiicahu inuu gada xataa yudina il ka ogeysi shariikahu qofka sharkad kula ahaa fain shaa hadduu doono qofka shariik ahaa oo meesha kusii ku hari rabay akhada wuu qaadani oo lacagtin waa iska bixini wain shaa hadduu doono taraku iska dhaafi qofkii kale ninkaa kagadi rabay ayuu u dayni wain baaca hadduu iibiyo ninka shariiga ahaa oo beerta iyo guriga laisku lahaa walam yudinhu uusan ogeysiinin fa huwa isaga axaqu bihi ku xaqnimo badan markii maxkamadu geynaya xoolihii isaga ayaa mxuu ahaa celini ninka isagana mxuu ahaa xoolihiisaa loo celinaya wabilahi towfiiq saas weyaan baabu dikri shufca shufco sheegitaankeeda ayuu baabkan u baab yahay iyo wa axkaamiha axkaamteeda la sheego shufcadii iyo axkaamteedii ayuu baabkan u baab yahay shufcada horaan usoo marnay waxay gashaa shay shirkad lagu yahay shufcat sharikayn ayada waajib waa war ma lahan haduuba iska bixin kara wa shufcada labaad shufcatu jaar jiiraanka shufcadeeda taas waa masale nooc maa khilaafi laakiin asalka axaadiista ay ku caddahay in asagaad ku xaqnimo badan yahay hadduuba iska bixin karo oo qof kaleo ajnabi ah ama laga keenay meel kale o qofka isfahmayn oo dhibaato u keensan kara oo laga yaabo meeshii hoteelkiisi iyo muxuu ahaa motoor shiida raashiin oo muxuu ahaa dhawaaq iyo warshad uu kaag furo oo dhibaato u keensado meesha ayadaan kala dambayn iyo amar dowla ajir mararka qaar moogtahay qofaa laga yaaba haddii maanta aynan dowlad laga baqaynin misleedihiin sigiska hortiisa meesha baabuurta ay maraan dukaamaa laga furan lahay misleedihin ya walowlaa dafcu اllahi الnaasa bacdahum bibacضin lafasadat اlardu waa xaqiiqa meelaha nidaamka aad ka jirin bartamaha laamiga qof iska muxuu aha dhigana intuu qoriga ka qaato ayuu muxuu aha sandaqad ka dhex furani markaasa waxaad ugu qasbanaana in marka la dardaro derbiyadii jirdiinadii hormaada ka leexista hore aada mali soco dhulkumadaa iskale waan adiga kagtaa meesha saadihi allahuma salim salim <laughs> war kalama taalo hawaa inaad dhuumato un war kale ma jiro ya walowlaa dafcu اllahi الnaasa bacdahum bibacdi lahudimat sawaamicu aha aha wabiyacun وصلaوaaت ومaساaجiد يذkaru فيha sم الlahi kaثيirا masaajidda wa loola jeeda la socda dikri kuwa kale waa lagu sheegaya shirkiya lagu sheegi iyo wax kale waay hahy shufcada marka saas waa xadيث afar kun todoba boqol iyo labaad waa xadيث صaحيixa qala imam النasي أخبرna علي xujر qala xadaثna سفyاn بن عuyeyنة عن إبراهيم بن maysرة الطائفي وثiqة xافظ عن cمر بن شhريد شhريد الثقفي وثiقة عن أبي rافع أبو rافع القبطي waa mawlى النبي sل sل mgis wa hahda أسلم raضي الlahu ta qal wuxuu yidhi abu raafic qaala rasu rasulka wuxu yh sl slm aljaaru jiraanka axaqu ku xaqnimo badan bijaarihi jiraankiisa laba guriya isku dhegan waa issaaran yihiin guriga marka ninka kale hal guri ninka iska lahaa ayaa wuxuu damca inuu iibiyo isaga ayaa ku xaqnimo badan in isaga la yidha waryaa guri waa iibin rabaa boqol kun aan ku iibin rabaa ama wax la mid ah ma iibsan kartaa mise cid kalean ka iibiya haddii marka muxuu isaga iibsan kara isaga laga iibiyo haddii usan iibsan karin markaas waaba fasaxaya moogta ma xayiri karo dabcan xadiid afar kun todoba boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qala imam nas bna isxaq ibn ibrahim alxandali qala xadaثna ciisa ibn yunis ibn abi isxaq isabic wa iqat mamuun qala xadaثna xusein ibn dokan mucalim iqat rubama wahim can camr ibn shucayb ibn muxamed ibn cabdilah ibn camr caasi wa saduuq عن cمر بن الشhريد المزني واثقة عن أبيه أبيس الشhريد بن سويد الحجازي وأصحاaب جليلة radi la ta ana rajulain ba qal wuxu ya rasul rasulka allow ardii arladayda laysa uma sugnaan liaxadin qof fiiha iyada gudaheeda sharikatun shirkad walaa qismatun qeyb ila aljiwaar jiraan inaan nahay mooyan dhulkayga anaa gooni ula cid shirkad igula ama haba yaraatay igula saami iyo muxuua sheer ma lahan anaa gooni ula laakiin jiraan ayaan leeyahay ko faqala rasul a sl sl slm aljaaru jiraanka axaqu ku xaqnimo badan bisaqabihi ay biqariibihi ay bilardi اqariiba bihi arada isaga u dhowow ku dhegan in shufco loo siiyo oo lacagtii qof kale aad kaga iibin lahayd isaga lagu iibiye isaga ayaa ku xaqnimo badan ayuu nabig le salى اllahu alayhi waalihi waslm xadii afar kun todoba boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna hilaal بن bشر المزني واثقة قال xدثنا صفوان بن عيسى القرشي واثقة عن معمر راشد الأزدي واثقة تبت فاضل ولبا عن زهري waa imaamkii عن أبي سلمة بن عبد الرحمن واثقة مكثر أها ya أبو سلمة صحaabiga miya ninkan أبو سلمة waa صحaabigii hy رضي الله تعالى عنه أن رسول رسول صل ل سلم رsulkeen وxuu yidhi الشhفcaة shufcada iyo qofka in loo boos celiyo isaga iibsan la yidhaahdo fii kulli maalin maal la arko oo lam yuqsam aan la qaybinin ama shirkada ashufcatu shirkada fii kulli maalin maal la arko oo lam yuqsam aan la qaybinin ayuu gudaheedu dhici weeyaan faidaa waqacat haddii ay dhacda alxuduudu xuduudii aw curifat iuruqu jidadkiina la kala yaqaano falaa shufcata shufca ma jirto macnaheeda maxay tahay xoolo hadii laisku leeyahay oo xoolahan waxaa weeyaan aan isku leenahay haddii aad damacda inaad qayb iib qaybtaada iibiso qofkii shirkadda kula ahaa ayaa ku xaqnimo badan laakiin haddii ay kala maran yihiin oo jidka labada jid hadda kaba soo qaad gurigan eh, eh, eh, masjidka maba iib lagama hadli karee gurigan iyo guriga kasoo jooda ka soo horjooda qolyo ka mid ah ayaa waxay damceen ay gadaan ayaga miyaa ku xaqnimo badan haddiiba jidadkii ay u kala soocan yihiin oo wixii xuduud ay kala leeyihiin شufca ma jirto xadiidka macnihiisa waa saas saasaa u muuqata wallahu aclam laakiin culimmada inay shufcada jaarka laisku hayo waxyaaba keen waa ka mid xadidkan oo kale xadiidkana deliishanaan qolyaha waxba kama jiraan soo ma jeedaan waa shufcada mid shirkada unbaa shaqayni kuwa qaba wa calayhi marka laakiin asal ahaan iyo akhlaaqda iyo raxmadda iyo dhaqan wanaagga wuxuu keeni in qofka asaga muxuu aha la yidhah waryaa ma iibsani in la yidhahdo ay keeni wayaan wallahu aclam xadiidka afar kun iyo toddoba boqol iyo iyo شhanaad una dambeeya cashirkeenna insha allahu tabarak wa tacala kitab albeyc unu dambeeyo صحيح بما قبل حديث كره يصحح نقول قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكري واثقة قال حدثنا الفاضل ابن موسى السناني واثقة ثبت ربما أغرب عن حسين وهو ابن واقد المروزي واثقة له وهام عن أبي الزبير ومحمد ابن مسلم ابن تدرس وصدوق آه يدلس can jaabir bn cabdillah radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu jaabir qadaa wuxuu xukumay rasuulu llahi rasulka sl bishufcati shufca ayuu xukumay in shufca dadka wax isku lah lisu hambeeyo oo haddii qeybtaada aad gedi rabto aad ninka kale u hambayso tira warbagadani ayuu nabigeenna xukumay calayhi slat slaam iwaljiwaar wa muraacaati aljiwaar jiiraanka in la ilaaliyo oo la dhaqaalayo oo ayagana aan xaqooda lagu takrifilin ayuu nabigeenna faray salى اllahu عalayhi waalihi wasalam intaas iyada ah bifadli min rabbina tabaaraka wa wa towfiiqihi waxaa noogu gebagaboobay oo noo dhammaaday kitaabu اlbuyuuc waa ilaahay fadligii subxaanaه wa tacaala hadduu kitaab albuyuuc dhammaaday marka su-aalo aad u badan iyo masaa'il aad u badan oonan far haba yaraata la saarin ayaa jirto oon waxa weeyaan ka soo gudubnay sababtaan ugu soo gudubnay waa dhowr sababood sababta koobaad sababta koobaad aan ugu soo gudubnay waxaa weeyaan u u horeysa waxaa ka mid ah maqsuudkeenna annaga masalo kasta inaan dul istaagna ma ahayn masalo kasta inaan dul istaagno maqsuudkeenna ma ahayn waxaa weyaan waa sharax waa dulmar iyo sharax kooban halkudhigeenna waaba taqaanaa sooma qodoba qodobkaas qodobka labaad kitaabka kitaab fiqhi mujarad ma aha waa kitaab xadii asal ahaan weyaan oo sina alxadiiiya iyo ruwaadda iyo howlihii alageli tan kalena masaaisha umahaadkaa oon khilaafka inta badan lahayna waa ti aan dul istaagayna qaarkood ama naska xadiikaaba ku qoran masaaisha qaarna waxay u baahan tahay in khilaafkeedii kulli la keeno markii khilaafkeedii la wada soo dhiga meeshii kadibna raajixii iyo waxay raajix ku noqotay iyo aqwaal mxu almurajixiin in la keeno arrimahaas oo dhan ayaa waxay keentay in aanan muxuu ahaa aada e, looga dhargin laakiin wixii la maray ilaahay subxana wa taala hanoo barakeeyo intaas ayuuna casharkeena caaw insha allah tabaraka watacala ku gabagaboobi doonaa wax yar kadibna hadduu ilaahay qadaro subxaana wa tacaala aftaxa la geli caaw kitaab alqasaama soo kitaab cusub maaha qasaamo waxaa loola jeedaa nin meydaha la arkayo meel yeel cidishi lama yaqaan xaafada lagu dilay xaafad kalona ka imaaday xaafaddana ree bani fulaan ayaa degan war reer bani fulaanoo ninkan dhexdiina lagu dilay ee ninkan dhiiggiisa bixiyo oo leheenka allah oo maaan ku bixinaa maxaan ku bixinaa hadday xaaladda noocaa noqoto marka qofka muslimka dhiiggiisana inuu dayacmo lama rabo waa in la bixiyo waxaa le konton nin oo weliba ragga aad ugu jeceshihiin ah keena ha inaad ninka qofkan dilin qasaamaa la yihahdaa markaas haddii ay dhaartaan baytumaal muslimiin ayaa marka ah, qofka dhiiggiisa laga bixina hadduu jiro marka alcumuum qasaamadaas ayaan insha allahu tacaala majliskeenna u horeeyo markuu ilaahay mxuu ahaa eh, wakhtiga aan isusoo noqonno ayuu noqon doonaa fasax yaroo birif maadaama beec laga soo baxay eh, ayaan gelaynaa usbuucan dhowrka beriyo ka harsan iyo usbuuca dambe insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas ayaan eh, kitaabkiira joojinaynaa marka waxay ku beegmi doontaa had saana dadka ah, ay u ogaadaan hadduu ilahi qadar subxana watacaala qolyo waxaa jira moogtahay kala socda online-ka oo idaacada waxaan laga sheega muxuu ahaa casharka mararka qaar ay soo gaaraynin amaba iclaanka masaajidka baxa uusan gaaraynin marka caawa meeqay ku beegmaysaa sabtiga dambe ya saddex toban miya labiy toban labiy tobanka november waa insha allah maalinta labiy tobanka november ay to habeenka ay saddex toban soo gelays oo oh, sabtiga insha allahu tacaala ayaan dib u bilaabi doonaa kitaabka ilah waxaan ka baryana subxana wataala bi asma husna wasafaat cula wixi aan baranay inuu xujo uusan dusheen ugu dhigin oo ilahay xujo nooga dhigo oo inoo dooda cilmiga aan baranay cilmi naafic nooga dhigo wixii zallaad ah iyo sambirraxa ah iyo muxuu ahaa qalbi duuf iyo ilduuf iyo carab duuf waxaan ilahi subana wataala naga dhaafo waxaan wanaajinay ilaah hanaga abaalmaryo waxaan halayna allah naga dhaafo dunuubteenna iyo dunuubta waalidteenna allah dhaafo mashaaikhdeena allah u naxariisto inta nool allah ilaaliyo inta dhimat qubuurta allah waasiciyo ilaahay subxana watala firdows aclaa annaha loogu kulmiyo ruwaaddii tirada badneed oon ka hadlayni oo qaar aan daciif iyo qaar muxuu ahaa mudalis iyo qaar eh, muxuu aha aan lahaynayna ilaahay dhammaantood muxuu aha dembigood ha dhaafo darajado allah saremaryo annagana wixi aan ku taaxatagna allah naga dhaafo hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafaah